asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ikhwaani in sha allah mar labaad waxaan u mahad celinayaa allah subxaanahu wa tacaala uma waxaan u mahad celinayaa walaalaha ee tvga universal dhammaantood in sha allahu tacaala iyo xafiiskooda ku yaala waddanka maraykanka oo hadda aan ku sugannahay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waxaan rabaa inaan halkan ka soo gudbiyo majmuuca min alqisas gruub kale oo qisooyina oo kulligood laakiin kuwani ku saabsan nin la odhan jiray asheekh ibraahim ibnu adham ibraahim ibnu adham wuxuu ahaa nin ee runtii sheekh ah oo caabid ah oo caalim ah iyo sababta uu bal ku toobad keenay naftiisu toobadkeenkiisu sida uu ahaa iyo arrimo qabsaday oo qisooyin isaga ku saabsan ibraahim ibnu adham isaga ayaa waxaa la weydiiyey su-aal waxaa lagu uhi kayfa kaana badu amrika ibraahim umuurtaadu sidee horta ku bilaabatay wuxuu yidhi wuxuu ahaa aabbahay horta nin boqor ah oo ficlan wuxuu ahaa aabbihii nin boqor ah oo weliba boqorada ilaahay xoolaha ku shubay tirada badan ayuu ahaa waxaan jeclaa buu leeyay waad aragtay dadka dhallinyartaa ninba waxbuu iska jecelyay hadda waarta qaar baa farda iskale qaar baa maaragtay geela iyagu iska jecel qaar baa wuxuun iska wato oo maaragtay soo qaadanaya waxyaaba libaaxi iyo waxyaabo kale qofku waxbuu leeyahay waaye khaasa ayuu leeyahay ibraahim ibnu adham wuxuu jeclaa isagoo ilaahay xoolo ku shubay haddana inuu ugaarsado oo intuu qaato wixiisa iyo hubkiisa uu soo ugaarsado ayuu jeclaan jiray maalin maalmaha ka mid a ah ayaa wuxuu yidhi yaan faraskaygii koray kadibna ugaar baan u baxay waxaan arkay bakayle haclabna way dhahaan ama dawac ay ahayd ama bakayl uu ahaa ayaan maarata arkay sii ordayey oo faraskaygii baan dhaqaajiyey anigoo daba cararay waa uma baahna wax baahiya uma hayso keliya waxa wey inuu dilo unbuu rabaa intaa keliya weeye xoolo la-aani ma hayso yaa waxaan maqlay buuhi gadaal wax ka dhawaaqaya oo dhahaya yaa ibraahim laysa lidaa khuliqta walaa bidaa umirta ibraahiimow arrinkan laguma abuurin sidaana laguma khalqin maxaa umuurtan ku daba dhigay waan fiiriyey buuhi xagga midig baan fiiriyey waxdada ma arko bidix baan fiiriyey waxdada ma arko waxaan idhi lacana allahu ibliisa ibliis ilahay ha lacnado yacnii in laga celinayo ibliis baan mooday inuu soomaalida mararka qaarkood muxuuha wixii dhawaa shaydaan ah wixii dhawaaqaya la yidhaahdo haddana faraskaygii baan dhaqaajiyey oo mar labaad baan maqlay dhawaaqii mid ka weyn oo dhahaya yaa ibraahim laysa lihaadaa khuliqta walaa bidaa umirta ibraahimow sidaa laguma abuurin sidaana laguma khalqin ayaan maqlay haddana markaasaan ihi lacana allahu ibliisa ayib haddana waan dhaqaajiyey nidaagii mar kale ayaaba waxaan ka maqlay faraskayga hoostiisaad moodaaba taxta meeshii aan ku fadhiyey baad mooddaa inuu ka qaylinayo markii saddexaad baa waxaan idhi alleelaha waan waana qaadanayaa haddaba alleelaha waan yeelayaa marka nadiirun min rabbii nadiirun min rabbii baa ii yimid ilaahay bay digniini iga timid ma caasinaya rabbi subxaana wa tacaala waan laabtay faraskaygii baan dib u celiyey kadibna waan noqday buuri dharkiisii qaabku ku bedeshay baan arki doonnaa intuu iska bixiyey dharkii muluugta iyo boqorada yuu dhar iska eh, busto camal ahoo iska goyaal culculusabuu iska qaatay waddanka ciraaq buuba ninkii iska aaday wuu ka dhexbaxay wax alla wixii uu haystay maalmo ayaan halkaa ku noolaa buuhun ka shaqaynayay kadibna waan ka tegay oo shaam baan aaday ibraahim ibnu adam wuxuu ahaa ninkaa boqorka ah oo loo shaqayn jiro addoommo tiro badan iyo wax wuxuu lahaa ilaahay uunu ogyahay tiradooda yani marka qaarkood markaarta dadka ahlu siyarka iyo markay ka sheekaynayaan wax afka lasoo marin kara dadka tiradoodi ma nin sheekha ayuu marka maalin u tegay oo wuxuu maqlay addoomihiisii oo dhahaya boqorkii u yeedhaya oo maarata ugu yeedhaya boqornimo markaasaa wuxuu yihi waylakum war magacoodba laa taquluu liibraahiima almelik walibraahiim boqor ha dhihina walaakin quuluu almamluuk dhah bal u fiirsa war isagaa la leeyahay wa ficlan waana laleeyahay allah baa le subxaanahu ar almamluuk dhah alcabd اlkhaaطi alfaqiiru اlxaqiiru daliilu اlcaasi war waa addoon la leeyahay waa addoon gef badan waa addoon faqiir ah oo xaqiir ah oo dulaysan oo caasi ah ayib maxaad u leedihiin boqorkii maxaad u leedihiin ibraahim baa marka sheekhi u yimidoo wuxuu ku yihi yaa sheekh bimaada yasulu اlcabdu ilى اlkul addoonku muxuu ku gaadhaa sidiisaba wax walba wuxuu ku gaadhaa bal ii sheeg wuxuu ku yihi wuxuu ku gaadhaa bitarki lkul inaad wax walba iskaga tagto waxaan aad ku dhex jirto iyo qashinkan iyo umuurtan tirada badan ee adduunyadan waxaan ka dhexbax wuu laabtay gurigiisiibuu ku noqdaa la yidhahda albaabka qisada waan soo kookoobaynaaye albaabkiibuu marka isku soo xidhay kadib bay addoommadiisi oo dhan albaabka soo soo tubteenoo yimaadeen waxaa la yidhi maxaa kugu dhacay wuxuu yidhi magaciin baaye waxaad dhahdaan alboqor baad idhahdaan boqorna miihi waxaan ahay addoon dembi badan oo dulaysan baan ahay ayuhalmelig baad dhahdaan markaasaa waxay idhahdeen bal qisadaada noo sheeg wuxuu yidhi qisadaydu waxaa weeye adduunka waan ku zaahiday oo zaahid badan wixii waan ka tegay macaanka adduunyo iyo wax dhaldhalaalkeeda waan daayey waxaana goosta inaan ka baxo dariiqa alaakhira baan u qastayaa waxay ku dhaheen mataal daba su-aal nooga jawaabo maxaa ku gaadhsiiyey arrinkan sababta aada hawshaan ku qaadatay iyo go-aankan muxuu yahay wuxuu yihi saddex shay ayaan ku qaatay bal u fiirsada ayu alaxiba saddexdaa shay wuxuu yihi calimtu ana alqabra beytii walaysa macii muunisun waxaan ogaaday qabrigu inuu yahay gurigayga wax wehel ana aanan ku haysan doonin waa marka labaade waxaan ogaaday wa ra'aytu ariiqa baciida walaysa macii zaad waddadu inay dheer tahayna waan ogaaday wax zaad ah iyo wax sahayana inaana wadanin baan ogahay waxaa kaloon ogahay hortayda inuu yidhaa inuu jiro boqor aniga i xisaabin doono inuu jirana waan ogahay waxay ku yidhaahdeen haddaba hadday arrinku sidaas tahay facbud illaaha tacaala fii makaanika ilaahay ku caabud gurigaaga halkan iska joog maxaad u cararaysa ad u baxaysaa gurigan joog haddana wuxuu yidhi hadal cajo badan laa tasluxu اdunya wاlaakhira fii makaanin waa adduun iyo aakharo hal meel kuma wada meel aada xumaan ku samayn jirto ood qashinkaaga iyo ku waxayn jirtay ma suuroobaysa haddana inaad tirahda waxbaan ku caabudayaa haddaba waxay dhaheen nadaa aanu kula soconno anaguna aan ku raacne wuxuu yidhi ana maa kuntu haddana u fiirsa hadalka cajabta badan nadaa markale aan kula joogne wuxuu yihi maa kuntu fii badni ummii ilaa waxdi hooyaday caloosheeda markaan ku jiray keligay baan ahaa mana gelaya qabriga ilaa waxdi qabrigana anoo keliya aan gelayaa mana la ixisaabinaya ilaa anoo keliya un baa la ixisaabinayaa famaa asnacu bikum maci haddaba maxaan idinku falayaa ood iila joogaysa waxay yidhahdeen marka haddaba haddaad ugu naga tagtay maxaan ku samaynaa addoommahan tirada badan iyo xoolahan tirada badan sideen yeella wuxuu ihi addoon walba oo anigu aan lahaa fa huwa xurun liwajhi illaah ilaahay dartiis baan u xooreeyey waxay dhaheen haddaba magaalooyinka aan gacanta ku hayna iyo magaalo ila ninkan waa loo shaqayn jiray intan magaalo oon gacanta ku hayna maxaan ku samaynaa wuxuu hi anigu beri baan ka ahay idinka ayaa laga rabaa qof walba wuxuu ka samayn lahaa hawl idiin taalla weeye wuxuuna qaatay baa laidhaha musxafkiisii kitaabkii qur-aanka iyo seeftiisii iyo faraskiisii buu ka qaatay wuuna ka dhaqaajiyey isagu kadibna markaa uu dhaqaajiye waa markaa uu ninkaas ka qaadanayo intuu dhar cad adag ka qaato oo dee qabowga iyo qoraxdaba uu kasii xishsado iyo wixiisii boqornimada iyo umuurtiisii oo dhanna yuu maaragtay isaga siiyey ibraahim ibnu adham wuxuu u laabtay dariiqii zuhdiga iyo waraca xalaal miirashada wuxuu u baxay magaalada maka wuxuu kula kulmay sufyaan athawri iyo fudayl ibnu ciyaad waa culimmadii aan ka sheekaynay mar hore ayay wada kulmeen kulmeenoo halkaa ugu tegey bilaada shaam buu galay halkaasuu ka shaqayn jiray xilligu uu dhintay taqriiban waxaa la yidhahdaa ibraahim ibnu adham boqol lixdan iyo labadii albidaaya wanihaaya ayuu kusoo guuriyey inay inuu xilligaas ay ahayd xilliga uu dhintay waa isku wada wakti ahaabay ahaayeen wadanka suuriya ayuuna ku dhintay oo meeshu ku dhintay xitaa jaamica suldaan ibraahim ayaa la yidhaahdaa oo hadda xitaa laga sameeyey mawaaqifta iyo qisooyinka marka ninkan ibraahim iyo aadamen ka sheekaynay waxaa kamida mar kamida maadaamu ahaa nin saalix oo zaahid oo dadkii fiicnaa axwaal cajab badanna uu lahaa yaa waxaa la yidhaha ibraahim ibnu adham wuxuu ahaa maalin maalmaha ka mid ah isagoo oo boqortinimadiisa iyo umuurtiisa aan hore usoo marnay ayaa isagoo xajka jooga yaa qiso cajo badan ba wuxuu yidhi ibraahim ibnu adham jamaacadii isagoo la socda yaa wuxuu yihi waxaan idinka rabaa inta xajka aan ku jirno yani waxa la rabaa qofku inuu xifdisan yahay uu ilaashan yahay oo umuurta adduunyada ka jeedsado allah u jeedsado wuxuu yihi nadar eegmada laa yatakalamu axadukum ila lilah yacni kalaamka aan ku hadalla ha noqdo hadal fiican subxaan allah alxamdu lilah shukri ilaahay iyo hadal fiican iyo qur-aan la aqriyo hawshaasaan idinka rabaa waxa aad fiirinaysaana hadda xaramka rag iyo dumar waa laisdhex yaace ha fiirinina meel kale qof walba ilaahay subxaanahu wa tacaalaa qof mala hortiisa ha fiiriyo oo nadaradiisu sidaa ha noqoto iyagoo dawaafayo marka xaramkii dhex socda baa waxay arkeen jamaaca ka timid khuraasaan khuraasaan waa meeshii uu ka yimid ayaa wuxuu arkay jamaaco halkaa ka timid oo wiil yar oo qurux badanna uu la soco ninkani waafog buu iskaga soo tegay waddankii wuu soo zaahiday oo halkaasiyo iyo maku iskaga nool yahay wiil yarboo qurux badan baa la socda wiilkii bay dadku fiiriyeen ibraahim ibnu adhamna aada buuba u fiiriyey kadibna wuu ooyoo ilin baa ka timid waa la weydiiyo waxaa la yaa abaa isxaaq adaa nagu yidhi ha fiirinina meella haddana meelaad fiirfiirinaysaa wiilka yar baad fiirin saa wuxuu jiraa wuxuu ihi wayxakum haadaa waladii wa haa ulaa'i khadamii war magacoodbe wiilkaad yari waa wiilkaygii raggaas aad ujeedana waa addoommihii aniga ii shaqayn jiray ilan isaga un baa iskaga soo dhex baxay wuxuu u soo baxayna wuu yaqaanaayo marka wuu isi sabirsiiyey kadib buu iswacdiyey ilin baa ka socota waxbuu dareemay gabay buu marka tiriye wuxuu yihi hajartu اlkhalqa طuran fii hawaaka waayamtu اlciyaala likay araaka falow qaطactanii fi اlxubi iraban lamaa xana اlfu'aadu ilaa sawaaka yaa rabbi alluu ku wada subxaanaه wa tacaala rabbiyow dadoo dhan waxaan uga soo hijrooday adiga dartaa caruurtaydii waxaan u agoomeeyey oy agoommo u noqdeen aabbahood la waayey adiga dartaa haddii jacaylkooda dartiisa la ii jarjaraayo qalbigaygu u nixi maayo ama u ololi maayo wax adiga kaa soo hadhay yaa rab ibraahim ibnu adham waa soo baxay isaga oo weliba waxaa la yidhahdaa kabala ayuu soo baxay nin baa arkay marka maashiyan isagoo socdaan ujeedaa ma kabala-ayna isaga oo aan saarayn gaadiid oo safarkaa isaga ama safar kale midkood aan saarayn wax la yidhahda gaadiid meel fogna ka imaanaya ayuu soo baxay oo iska lugaynaya marka nin oo gaadiid saaran baa wuxuu ku yidhi yaa ibraahim xaggeed u socotaa markaasaa wuxuu yihi xajkaan u socdaa wuxuu ku yidhi oo wa ayna araaxila ariiqu طawiil waddadu way dheer tahay awa gaadiidkaagii wuxuu yidhi waxaan haystaa maraakib badan baan haystaa oo ku guuraya gaadiiddo badan baan haystaa wuxuu yidhi awey gaadiidka aad iigu jawaabayso wuxuu yidhi u fiirso musiibadu markay timaado waxaan koraa rakibtu markaba sabri gaadiidka sabirka ayaan koraa nicmadu markay timaadana waxaan koraa gaadiidka shukri iyo mahadnaqaan koraa markii qadaha ilaahay iyo wax igu soo dego oo dee umuurta alqadaa walqadar uu yimaado wax dhacana markabu ridaa kan raalli ahaanshaha rabbi baan koraa haddii naftaydu igu yeedho shay allah cadho gelinayana waxaan xusuustaa ana maa baqiya min alajali aqalu mima madaa waxaa ajasha yacni dhimani inuu ka yar yahay wixii tegay baan xusuustaa ninkii baa marka wuxuu ihi sir biidni اllaahi faanta araakibu wa ana almaashi haddaba iska soco buu yidhi aniga ayaa maanta xaqiiqadu waxay tahay ninka lugaynaya waa aniga ninka gaadiidka saaranna waa adiga ibnu rajab alxambeli baa waxaa laga soo guuriyaa inuu yidhi yani raggan rag aada u fiicfiican bay ahayn wuxuu yihi alxaju lmabruur mithlu xaji ibraahim ibnu adham xajka mabruurka ah oo wanaagsani waa xajka ibraahim ibnu adham oo kale marka wuu laabtay ninkaa xajkiibuu ka laabtay isagoo oo adduunyo ka jeedsaday aakharana u jeedsaday ayuu u laabtay kadibna ahalkiisii iyo cashiiradiisii iyo beledkiisii iyo dadkii uu jeclaa buu sidaa uga tegey ilaahay subxaanه wa tacaala ha u naxariisto raximahu llahu raxmata waasica qisaska ibraahim ibnu adham ayuha alaxiba waxaa ka mida mar kamida maalmaha kamida ayaa ninkani xajka ayuu soo aaday qisatuhu waxaa la yidhahdaa maca alkhabaas ninka ee rootilaha ah ama ninka muufada sameeya iyo isaga qiso dhex martay mar kamida buu marka soo xajiyey kadibna markuu xajka dhammaystay baa wuxuu aaday madiinatu rasuuli اllaahi salى اllahu alay slm liziyaarati annabiyi sala اllah alay slm si u soo booqdo ayuu halkaas soo aaday magaalada madiine ayuu soo gaadhay xilli cishaa'igii abuu ku soo beegmay wuu cibaadaystoo meeshuu ku tukaday waxoogaa hadduu joogay ayaa la yidhi sheekhana ka soo bax masaajidka haddaba waa la nadiifinayaayo waa laga shaqaynayaayo icaadatu tartiib baa la yidhahda waad aragteen xaramka marka la joogo markii igu horreysay Eh, aniga oo tagay magaalada madiina oo eh, maaragtay masaajidka habeenkii ku jirna oon halkaa iskaga eh, aan dhex joogno ayaa la yiri kasoo bax marka waan la yaabay waxaan moodayay masaajidkanba inaan la iska saarin weligiiba inaan qofna ka bixin baan u qabay laakiin waxaa la yidhi kasoo soo baxo maxaa dhacayo de waa la nadiifinaya waa marka icaadatu tartiib baa la yidhahdaayo maanta dhan iyo caawo dhana meesha waa in waxoogaa laba saddex saac taqriiban ayaan filayaa inuu nafis elo oo intaa laga shaqeeyo oo la habeeyo marka ka soo bax baa lagu yidhi wuxuu yidhi niman yahow magaalada haddaan imid meel guri ana ma diyaarsanin iska kay daayoo masaajidka korka iiga xidha in shaa allahu subax halkanaad iigu imaan doontaane maya baa la yidhi oo inuu nin dee waxadaya baa loo maleeyo oo masaajidka rabshaynaya <clears throat> waxaa la yidhi ka soo bax suuragal ma ahe haddaba waxoogaa hadduu isku nabay buu ninkii rag kale u yeedhay wuxuu yidhi kale ila qabta waa la isuqa qabtay oo banaanka loo soo saaray oo banaanka kora lagu soo tuuray albaabkiina waa la xidhay meeshaa looga tegay isagoo fadhiya ayib halkii isagoo fadhiya haddii looga dhaqaajiyey nin baa soo maray ninkii baa soo maray muxuu yidhi maxaa tahay wuxuu hi nin cusub oo hadda magaalada yimid baan ahay marka wuxuu yidhi waxaan rabaa meelaan seexdo wuxuu yihi aniga may raacaysaa haa waan ku raacayaa wuxuu yihi nin yahow anugu waxaan ka shaqeeyaa muufada iyo rootiga ayaan ka shaqeeyaa Eh, hal qolbaan le sariir baa ii taalla waxaasaana ka shaqeeyaa marka sariirtaa waad iska seexan kartaa caawa berina gurigaaga raadso aniga shaqadaydu waa inaan habeenkii oo dhan shaqeeyo subaxiina wiilashaydaa iibiya sidaasaanu ku noollahay waayahay buuhi waan ku raacaya ibraahim ibnu adham ninkiibuu raacay ayib hadda ninkii waa shaqaynayaa waa qol keliya qolkiina sariiraa dhex taalla marka ma gamci karo ninkuu iska fiirsaday marka ninka ilaahay subxaana wa tacaala cajabta badan waxaa dhacay ninku mar kasta uu rootigaa gelinaya foornada wuxuu leeyahy bismi illaah markuu ka soo bixiyana wuxuu leeyahay alxamdu lilaah intaa unbuu ku celinayaa bismi illaah alxamdu lilah bismi illaah alxamdu lilah rawaadka qaar waxay leeyihin wuxuu odhan jiray markuu astakfiru اllah astakfir اllah kelimadu marka midday rabtaba ha noqoto eh ereygaa dikriga ilaahaye fiican ayuu afka ku hayn jiray ayib marka ninkii baa weydiiyo oo yihi niyahow wax kale oo dikri ama ah taqaanid miya bismi illaahi iyo alxamdu lilah unbaad ag joogtaaye soo wax kale ma taqaanid wuxuu yihi niyahow mundu cishriina caaman labaatan sano oon hawshan ka shaqaynayo kulama aan khubsiga iyo muufadaa dabka gelinayana waxaan dhahaa alxamdu lilah markaan ka soo bixinna waaan waxaan dhahaa bismillah markaan ka soo saarayana alxamdu lilah baan dhahaa hawshaydu waa intaa hataba wuxuu yihi asarkeedii wax raada ma dareentay wax aad ka dareentay ma jiraa haa buu yihi waxaan ka dareemay baa jira oo ma jiro duco aan ilaahay baryey ilaa wuu isiiyaa subxaana allah yacni wax alla waxaan ilaahay weydiisto ilaahay wuu isiiyaa arrintaasaan ka dareemay buu yihi ilaa hal duca ma ogi hal duco weli maana helin buu yihi ducadaana wuxuu yihi mundu khamsa sano waa shan sano iyadaa un baan hadda wadaa shan sano iyadaasaan wadaa oo maxay tahay buu uhi ducadaasi waxay tahay buu uhi ilaahay waxaan weydiistaa as'al اllaha subxaanaه wa taala sacaltu اllaha an yajmacanii biibraahim ibnu adham ajlisu macahu waastafiida min cilmi yaa subxaana allah shan sano hadda waxaan ku mashquulsanahay buuhi ilaahay inuu ila kulmiyo ibraahim ibnu adham oo aan la fadhiisto oo aan cilmigiisa ka faa'iideysto ibraahim ibnu adham baa qoslay wuxuu yihi qaala lahu yaa akii wallaahi inaka afdalu min ibraahim ibni adham wallaahi adiga ayaa ka fadli badan buuhi ibraahim ibnu adham adiga ayaa ka fadli badan wuxuu yihi ninkiina itaqi llaaha yaa rajul waa ninkii foornada ka shaqaynaya itaqi llaaha yaa rajul niyow ilaahay ka baq wa ayna ana min ibraahim xaggeen ka gaadhaa ibraahim ibnu adham dalika alrajulu alcaalimu alwaric ninka caalimka ee xalaal mirashada badan ee adduunka o dhan maanta laga yaqaano miyaan anugu gaari karaa maxaad ii leedahay sida maxaad igu ciyaaraysaa wuxuu uhi wallaahi ya akhii in allaha qad jaaءa laka biibraahiim ibnu adham majruura min hiyaabihi xataa alqaahu cinda qadamayk bal u fiirso wuxuu yihi waa qiso cajo badan walaal ilaahay baa ibraahim ibnu adham oo la jiidayo maanta kuu soo bixiyey ilaa lugahaaga hoostooda lagu soo tuuray ana ibraahim ibnu adham baan ahay buuri aniga weeyaba ibraahim ibnu adham yaa subxaana allah fatacajaba arajulu baa markaa aada ula yaabay qisadii tacajaba arajulu waxamida allaha cala istijaabati liducaayi cala istijaabatihi liducaayi wuxuuna la yaabay ilaahay subxaana wa tacaala sida ducadiisa uu u ajiibay haddaba haddaba ducada ibraahim ibnu adham wuxuu ahaa nin ducadiisa alle uu ajiibo subxaanahu wa tacaala hal qisaan ka soo qamaalin maalmaha ka mida ayaa wuxuu yimid baa la ibraahim ibnu adham suuqulbasra magaalada basra ee waddanka ciraaq ku taalla basriya kuufa labadii magaale waaweynaa magaalada basra buu yimid dadkiibuu u yimid waxay ku dhahen yaa abaa isxaaq su-aal bay weydiiyeen ina allaha tacaalaa yaquulu ilaahay wuxuu leeyahay wqaala rabkum udcuunii astajib lakum ilaahay baa yihi fi suurati haafir aayadda ee suuratu haafir baa ilaahay wuxuu leeyahay e, udcuunii astajib lakum war ibarya anaa idin ajiibayo idin yeelaye rabbi baa dhahaya wa naxnu nadcu llaha falaa yustajaabu lana ilaahay baanu barinaa nalamana ajiibo see wax u jiraa <clears throat> wuxuu ku yidhi waxbaa jira haddaba haddaa intaad ilaahay baridaan yani darsi baa inoogu jiro ogow qof walbow ilaahay baryo oon ducadiisa la ajiibinoo darsi baa kugu jira haddaad ilaahay intaad barido aan lagu ajiibayno waxbaa jira arrimahan soo socdaa jira buuri lianna quluubakum maatat bicasharati ashyaa buuhi haddaba haddaba qalbigiinnabaa toban arrimood buu ku dhintay qalbigiinna ayaa toban arrimood ku dhintay waa kow caraftum اllaha falam tu'aduu xaqah ilaahay waad aqoonsateen oo waad barateen xaqiisana maydaan ka soo bixin waa kow wa qara'tum اlqur'aana walam tacmaluu bihi qur'aanka waad aqridaan laakiin ma aydan ku dhaqmin wa zacamtum xuba nabiyikum wataraktum sunnatahu rabbigiin rasuulkiina inaad jeceshihiinna waad sheegtaan laakiin sunnadiisa ma qaadataan wa qultum ina الshayطaana lakum caduwa wawaafaqtum waxaad tirahdaan shayطaan cadow buu noo yahay haddana waad waafaqdeen wa qultum anakum mushtaaquuna ilى اljanna waxaad dhahdeen jannada ayaanu jecel lahay walam tacmalu laha maydaan u shaqaysanin wa qultum anakum takhaafuuna الnaara waxaad dhahdeen naar baan ka baqaynaa walam tahrubuu minha kamaydaan cararin waqultum ana almowta xaqun waxaad dhahdaan geeridu waa xaq walam tastaciduu low mana aydan u diyaargaroobin washtaqaltum bicuyuubi nnaasi waxaad ku mashquusheen dadka ceebahooda wa taraktum cuyuubakum idinkuna ceebtiinnii baad ka tagteen wa akaltum eh, <clears throat> nicama allaahi ilaahay nicamtiisa waad cunteen walam tu-adduu shukra shukrigi iyo mahadnaqiina laydinkama helin wadafantum mowtaakum dadkiina dhintay waad ay aastaan walam tactabiruu bihim mana aydan ku cibro qaadanin taad qabriga tagtaan oo dadka soo aastaan baydan ku cibro qaadan fa kayfa yustajaabu lakum sidee haddaba laydiin jawaabi doonaa imaamu abu nucaym iyo imaamu lqurtubi iyo hayrkoodba qisadan bay soo arooriyeen sidee laydiin ajiibi doonaa sidee rabbi idiin yeelaa subxaanahu wa tacaala idinkoo dhaqankiinu sidaas yahay sidee alle idiin ajiiba marka waxay ahayd runtii qiso aada u cajab badan qisada aan ku gebagabaynayno qaybtan ibraahim ibnu adham ninkan caalimka ah ee warica xaqiiqatan xalaal mirashada badnaa caalimka taqiga ahaa waxay ahayd qiso cajab badan oo dhex martay isaga iyo nin dhalinyaro ah oo shaab ah nin dhallinyaro ah baa u yimid wuxuu ku yidhi yaa sheekh ibraahim ibnu adham ibraahim ibnu adham yaa abaa isxaaq baa kunyadiisa la odhan jiray ana rajulu musrifun calaa nafsi bidunuubi walmacaasi waxaan ahay buu ihi nin dhallinyaro ah oo aada u xadgudbay oo dunuubtiisa iyo macaasidiisu badan tahay ee waxaad ii bandhigtaa ood maanta ii sheegtaa wax iga celiya dembiga aan ku jiro wax iga celiya bal ii sheeg oo qalbigayga soo istaajiya wuxuu yidhi sheekh ibraahim ibnu adham haddaba wuxuu yidhi hadday arrintu sidaas tahay shan arrimood baan kuu sheegayaa shantaa arrimood haddaad iiga jawaabto ama aad ka soo baxdo wax alla waxaa rabtee dembiga iska samee wuxuu yidhi wiilkii waa yaabay shaykhun nin oo kuu fasaxaya buu yidhi dunuubta iyo macaasida jas keliya inaad eh, shan condition aad ka soo baxdo waa arrin la yaab leh laakiin wuxuusan wiilku markaa ogeyn shantan arrimood inuusan ka jawaabi karaynin sidaasaa maskaxdiisa ka maqnayd wuxuu yidhi ii sheeg wuxuu yihi midda ugu horeysa waxaa weeyaan idaa aradta an tacsiya allaha caza wajal haddaad rabto wiilyow inaad ilaahay caasido falaa taakulu risqahu ilaahay cuntadiisa ha cunin haddaad doonaysa inaad ilaahay caasido cuntada alla ha cunin wuxuu yihi ninkii dhalinyartaa fa min ayna aakul oo haddaaba xaggeen ka cunaa ma cunto kalea jirto allah uusan lahayn xaggeen ka cunaa wuxuu yihi wa kulu maa fi lardi min risqi wax alla waxaa dhulka yaallo cuntaaba soo ilaahay un risqigiisa ma ah ibraahimna wuxuu ku yidhi yaa haada haddaba afa yuxsinu an taakula risqa allaahi wa tacsii haddaba ma kula fiican tahay inaad allah risqigiisa aada cunto haddana aad caasidaa ma kula fiican tahay wuxuu yidhi maya midda wuu ka jawaabay soo maa haati thaaniya midda labaad ii sheeg buuri wuxuu ku yidhi midda labaad waxaa weeye haddii aad rabto inaad allah caasido subxaanaه wa tacaalى falaa taskun fowqa ardihi ama falaa tacshihi fowqa ardihi ilaahay dhulkiisa korkiisa ha ku caasinin wuxuu yidhi yaa abaa isxaaq haddaba tanaaba ka culus hore maa bayna almashriq wاlmgrib wamaa baynahumaa lahu subxaana qorax ka soo baxaya qorax udhaciya inta udhaxaysa allah iska leh oo ma dhul kalaa jiro xaggeen istaagaa haddaba wuxuu yihi ma kula fiican tahay inaad ilaahay dhulkiisa korkiisa joogtod haddana ku caasinayso haati thaalitha wuxuu ihi wiilkii bal midda saddexaad ii sheeg inay ka roon tahay wuxuu ihi maandhow haddaad rabto inaad ilaahay caasido wa anta ta'kulu risqahu adigoo risqigiisii cunaya oo taskunu bilaadahu ilaahay dhulkiisiina degan haddaba fandur mawdican laa yaraaka fiihi illaahu facsi fiih meel uuna alle ku arkaynin intaad raadsato halka ku caasoo gal meel uusan alla ku arkaynin subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu daalacdaa u fiirsadaa xitaa qalbiga waxa ku dhex jiro wuu arkaa siday suuragalu tahay inaan meel aan tago ilaahay uusan arkayn haddaba ma kula fiican tahay wuu ilahay isagoo kuu jeeda oo indhaha kugu haya oo ku fiirsanaya subxaana wa tacaala inaad caasinaysa ma kula fiican tahay wuxuu yidhi maya haati raabica bal midda afraad ii sheeg buu yidhi asheekh ibraahim aadam wuxuu ku yidhi idaa malaku lmowt haddii malakulmowtku geeridu kuu timaado si uu ruuxdaada isagoo rabo inuu qaado uu nafta kaa qaado waxaad ku tiraahdaa akhirnii xataa atuuba towbatan nasuuxan waxoogaa ii kaadi ilaa aan ka toobad keeno toobad wanaagsan aan ka toobad keeno oon camal faloon camal fiican la imaado ii kaadi wuxuu yidhi iga aqbali maayo ina dib dhigi maayo haddaba wuxuu yidhi ma waxaa kula fiican inaa isaguna uu isagoon kaa yeelayn adiguna aad dembigaa ku sii socoto wuxuu yidhi haati alkhaamisa bal midda shanaad ii sheeg wuxuu ku yidhi idaa jaaءatka الzabaniyatu yowma اlqiyaamati liyaأkhuduunaka ilى الnaar ilan caasi baad tahay markaa haddii aada intaasoo dhan diido markii malaa'igta naarta ka shaqaysa kuu yimaadaan ay ku qabtaan intay ku qabtaan ay ku qaadaan oy naarta ku geeyaan ay rabaan ha ka yeelina iska wuxuu yidhi subxaan allah oo maiga aqbalayaan ma i yeelayaan oo maiga yeelayaan wuxuu yidhi haddaba oo haddayna kaa yeelaynin sideed badbaado aadna u rajaynaysaa kayfa aad badbaaday inaad wuxuu yihi xasbi xasbii xasbi wuxuu yihi sheekh ibraahim intaasaa igu filan intaasaa igu filan intaasaa igu filana ii jooji buu yidhi astaqfir wa atuubu ilayhi ilaahay baan u toobad keenayaa allaan dembi dhaaf weydiisanayaa subxaana wa tacaala kadibna waxaa la yidhi sheekhii ayuu la joogay uu laasimay wax alla wixii cibaado oo fiican uu samaynayeyna sheekh ibraahim buu la samaynayey ijtihaadkii iyo dadaalkii daacada kula dagaaday ilaa geeridu labadooda ay ka kala geyso haddaba ayuha alikhwa walakhawaat ilaa mataa nantadir su-aashu haddaba waxaa weeye maxaan qisadaa innaga inoo faa'iidaysay maxaan ka qaadan karnaa ilaa goorma ayaynu sugaynaa dayib ilaa goorma ayaynu sugaynaa intuu ilaahay subxaanahu watacaalaa uu annaga toobadeenna aan toobadkeenna goormaan sugaynaa oo aan dhahaynaa natuub natuub ilallah waan toobad keenaynaa waan toobad keenaynaa ramadaankaan toobad keenaynaa xajkaan tegi doonaayo waan toobad keeni doonaa markaan waxoogaa weynaadaan toobad keeni doonaa masaajidda ayaan geli doonaa dharkaa hadda iga wasakhaysanoo waan dhaqan doonaa hadda waxoogaa waxaan ku jiraa macsiiyo umuur kalean ku jiraa e waan ka laaban doonaa ilaa mataa ilaa goorma subxaana allah soo aayaddii dhagahaaga miya ka baxday rabbi uu leeyahay alam yaأni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri اllahi wma nazla min alxaq wlaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu faطaala calayhim اlamad faqasad quluubuhum wakahiiru minhum faasiquun aayadda imaamu shaafici markuu fasirayey wuxuu ku fasiray alam yaأni wuxuu ihi alam yaأni mushtaqaة min alآan kelimadaas waxaa laga soo qaatay alam yaأni marka la leeyahy waa mushtaqa waxaa laga soo dhambashay oo laga soo qaaday kelimada ishtiqaaq ka tahay alآana waxaad moodaa fakaأna allaha subxaanaه wa tacaala yaquul inuu allaa ley alآana alآana tub ilى اllah waa sidaa macnuhu marka alآana alآana tub ilى اllah war hadda ilaahay u toobadkeen war hadda rabbi usoo soo laabo war waxaad sugta ma leh war alla usoo noqo lagu leeyahay mada haddaba ilaa goorma waxaan dhahaynaa sanatuubu bacda yowm maalin kadib baan toobad keeni doonaa sanatuubu bacda shahr bil kadib baan toobad keeni doonaa sanatuubu bacda sana sanad kadib baan toobad keeni doonaa sanatuubu bacda an yanqadi alcumr ma intii cumrigaagu markuu dhammaadaad toobad keeni doontaa waxaana ka dambayn doonaa ayuha hiba khusraan iyo qoomamo iyo maaragtay xasra ayaa ka doob ayaa ka dambayntoona fahaya binaa ina wada kiciya ilى الtowbati wاlاstigfaar towba iyo istigfaar aan u baxno allahuma inaa natuubu ilayka ilaahu adaan kuu toobad keenaynaa wanastakfiruka adiga ayaanu istikfaar iyo dembi dhaafna rabbigo ku weydiisanaynaa ilaahay subxaanaه wa tacaala ayuha alaxiba nicmadiisu waa waasic waa ka dhahaya rabbi subxaanaه wa tacaala qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calى anfusihim laa taqnatuu min raxmat اllah in allaha yakfir الdunuuba jamiica inahu huwa اlgafuur الraxiim waaniibuu ilىa rabbikum waaslimuu lahu min qabli an yaأtiyakum اlcadaabu ثuma laa tunsaruun war allah subxaanaه wa tacaala aanu laaban waa rabbi gafuura waa rabbi gacmihiisu fidsan yihiin sidaasay alla gacmihiisu u fidsan yihiin qofkii habeenkii dembi sameeyey maalintiibuu u fidiya war soo noqo qofkii maalintii dembi sameeyena habeenkiibu u fidiyaa rabbi subxaana wa tacaala haddaad toobad keentana wuxuu ugu farxaa sida hooye ilmaheedii ka dhumay markay hesho ay ugu farxdo si ka daran buu alla ugu farxaa ilaahay subxaana wa tacaala toobadaha inaga aqbalo maca ataa'ibiina waاsaadiqiina waashuhadaa waاsaalixiina iyo maca alambiyaa wanebiyiina allah inala xidhiidhiyo wajazaakum allahu khayr mar labaad allah subxaana wa tacaala ina makamiyey inoo suurogeliya fursaddan inaan ku kulanno ayaan u mahad celinaynaa uma haddana waxaan u mahad celinaynaa walaalaha universal iyo xafiiskooda gaar ahaan ku yaala cariga maraykanka wajazaakum allahu khayr wbaaraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu